alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi salى allahu aleyh wasalam waxaynu ku jiray baab اlmasaajid oo uu rasuulku sheegay alayh الsalatu salaam in masaajida laga dhisa halkee fi duur meelaha alaxyaa asakaniya meelaha la degan yahay lagu urursan yahay markaa maxaa la diidaya meel cidlo ah oo masaajkii uu ku dayacmo waan aan cidi ku tukanayn maxaa loo baahanya masaajida in laga ilaaliyo a ah. in qubuura lagu dhex lagu dhexaaso ama laga dhex dhiso masaajka laftigiisa haddiiba se ay dhacdo ka waran oo masaajid lagu aaso qabri lagu tukanaya maxaana waajib ah in laga saaro haddii qabriga horeeyey ka waran oo masaajidka uu dambeeyey masaajidka in la dumiya waa laazim qadiyadda rasuulku meel adag buu alayh الsalatu salaam ka istaagay waxaana uu ku dhaleeceeyey cidda saa samayn jirtay inay ahaayeen ayo alyahuudiyo weliba ciday ku samayn jireen waayo waa ambiyadoodi iyo saalixiintoodi marka maxay uga jeedaan ambiyadii iyo saalixiinta dee waa ilan cid wanaagsane masaajidkan iyo qabriga maxaa isla soo doontay markaa ambiyadan iyo saalixiintan wax ka doonayaan markaa weyaan macnaheedu ila waxay masaajidka ula soo doonay waa saas matalan qof gaala masaajidka ma la soo gelin karaa xatىa yasmca kalaam اllah wain axadu min اlmushrikiina اstajaaraka faajirhu xatىa yasmca kalaam اllah waxaa ka mid a dee masaajkii oo kale in lagu xidho sidaa uu ku sameeyey rasulka alيه sla slam waay in gabay laga tariya masaajka ka warran hadduu yahay gabay lagu difaacayo diinta oo mubaaxa in laga tirin karo ama mid karo wa canhu ay can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm man samica rajula yanshudu ضالة في المسجد فlyqل lا ردha الله عليك فإن المساجد lم تبن لhذا رwاه مسلم أbو هureyre saas kale nبgu wuxuu ka soo wariyey qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم man samca qofkii maqla amba cidda maqشha rajula qof yanshudu yaboohinaya daalatan baadi fil masjidi masaajidka ka yaboohinaya dhexdiisa falyaqul ha yidhaahdo laa raddaha allaahu ilaahay kuguma soo celiyo calayka adiga kuguma soo celiyo waayo fa ina almasaajida masaajidadu masaajidada lan tubla lihaada arrintaa looma dhisin in adduunyo laga dhex yaboohiyo ladha ma aragtin rawaahu muslim xadiiskani waa xadiis caddaynaysa masaajka arrinkiisu in aad u culus yahay oo ay tahay arrin aakhiray ku saabsan in lagu hadal hayo marka qofku dee xoolo ka hallaaba inuu yaboohiyaa waa arrin oo diintu u ogoshahay xoolaha dhaqashadoodii baaba loo ogoliyay de inuu raadiyo oo aanu maalkii dayicin oo tala amray wa buu noqonaya hadika laakiin masaajidka dhexdiisa haddaad ku aragtaan buu rasulku yuri alay slat slam hadalkaa culus ku dhaha laa raddaha allahu caleyk ku habaara inaan ilaahay kusoo celin sababtii faina almasaajida lam tubna lihaada arrintaa looma dhisino wax ka duwan baa loo dhisay lidikri اllahi waالtasbiix wالsalaati wاlcibaada wالtacalumi wالtacliim ayaa loo dhisay marka xadiiskani waa maxay hada xadiiث daliil عalى أna inshaad الضالة في اlmasjid la تجuز sawaءat kanat min alxayawaan aw min gayriha amba xayawaan ha noqoto waxa la yaboohinaya oo awrkii hebel yaa arkay waar neef adhaya yaa arkay neef eela yaa arkay amba ha idhahdo war saacad baa masaajka iga halowday ama mobil baa igaga halaabe yaa arkay mobil saa iyo saas waxaa kaloo dhacday rasuulka alayه الsalatu salaam nin baa waktigiisii masaajka yabohyo yihi man dacaa ilى اljamل الأxmar waar awrkii casa ayaa ku dhawaaqay bimacnaa awrka casiga arkay awr midabkiisu casan yahay arkay faqaala الnabiyu sal ه alay slm laa wajadta ha helin buu nebigu ku yihi inamaa buniyat اlmasaajidu lima buniyat lahu rawahu muslim masaajidada wixii loo dhisay baa loo dhisay wixii masaajidada loo dhisayba loo dhisay marka xadiiskaa hore ku dhaha buu nebigu uhi alayh الsalatu salaam xadiiskana waabu dabaqay rasuulka alayh الsalatu slam qadiyaddaas oo ninkaa yihi war awrkaa midabkaa casaankaa le yaa arkay ha helin buu nebigu ku yihi alla kuma tuso masaajidada wixii loo dhisay baa loo dhisay oo la isla garanayo qadiyaddaa looma dhisay marka xadiisku wuxuu daliil yahay de inaan adduunyo masaajidka la keenaynin ilaa wax dee adduunyo masaajidka waxu taraysa un mooyaane wa canhu abu hureyre waxaa laga wariyay ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qala wuxu uhi idaa ra'aytum haddaad aragtaan man yabiicu ku iibinaya aw yabtacu amba iibsanaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa yabtaac bimacnaa yashtari faquluu waxaad tidhahdaan laa arbax allahu ilaahay kuma barakeeyo tijaarataka ganacsigaagaas iibkaagaa ilaahay kuma barakeeyo ribxi iyo faa'iide kaama siiyo rawaahu النasaaئiy wالtirmidiy waxasanahu xadiiskana wuxuu daliilu yahay ana albeyca wالshiraaءa fi lmasaajidi laa yajuus inaanay banaanin qadiyaddaa wax in lagu kala iibsado o lagu kala iibiyo masaajidada weliba ka ku iibinaya laarkana waxaa leeyahy ilaahay kuuma barakeeyo la arbax allahu tijaarataka ilaahay faa'iide kaama siiyo weyaan macnaheedu beycaas ilan beyca faa'idaa laga doonayay ilaahay faa'iidaba kaama siiyo oo ha qaada faa'iidadii marka arrintaasina waxay dalilu tahay ana albeyca fi lmasjidi xaraam ana albeyca fi lmasjidi inaan u waxa waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay barakada inuu ka qaaday qof hadduu ku iibiyo halkaa waxaa se la isweydiinaya markaa ma nahyigani ma litaxriim ba mise waa lilkaraaha marka qowlkaa hore arjaxan aynu hi markaa ayay culimo badan ku tegeen lakin culimada intooda badan ayaa in badan oo kamid a waxay idhahdeen waa karaah karaaha oo imaamu shaaficiy ay kamid mid culimo kale waa laga wanaagsan yahy bay lakiin asrku dee waa nahyiga in lagu qaado taxriim masalada kale meesha ka soo baxday waxay noqotay kaba soo qaad xaaraamtaa wuu ku dhacay qofkii laba qof baa masaajid wax ku kala iibsaday hal yancaqidu اlbaycu aw laa yancaqid ma guntamaya mise ma guntamaayo ya waaxid yujiib a ah. ma guntamaya limaada kayfa yancaqid waqad naha nabiyu salى اllahu alay slm can dalik shuruud beyca loo dhigayay axsant lianna الnahya yacuudu ilى amri khaariji can shuruud albeyc arrin ka baxsan shuruudii beyca ayuu noqonaya nahyigio waa sida culimadu u badan yihin ee sheikh islam ibn tamiya culimo kale ay ku tegeen lakin culimo badan baa yihi ma ansaxayo wax ansaxaya haba yaraatee ma aha ana rasuul الlahi sal ly slm qala wuxu uhi ida raaytum hadda aragtaan man yabiicu aw yabtaacu fi lmasjidi mid ku iibinaya amba ku iibsanaya fi lmasjidi faquluu laa arbax allahu tijaaratak وcan xakiim bn xisaam radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam laa tuqaamu lagu oogi maayo lagu fulin maayo alxuduudu xuduuda fi lmasaajidi masaajida dhexdooda lagu fulin maayo walaa yustaqaadu fiiha loon laguna kala goosan maayo rawaahu axmedu wa abu dawuud bisanadi daciif xadiiskan xuduudda inaan masaajidka lagu ogeynin xadiiska sheekhu sanadka daciifa ku sheegay ciddii uu ka soo wariyey oo abu daawuud ah sheekh albani oo kale xadiiska wuxu waa xasan marka xadiisku muxuu daliiliyay markaana inaan xuduudda masaajidka lagu oogeynin buu daliilyahay tusaale ahaan qof baa zinaystay amba waxaday inaan gacanta lagu goyneynin amba lagu jeedalaynin amba lagu dhex dilaynin masaajidka sidaasaana markaa saxiixa culimo badanna saasay ku tegeen waayo xurmadii iyo tacdiimkii masaajka meesha ka baxaya waxaa kaloo laga baqanaya markaa awsaaqi iyo waxyaalaha qaarkood inay kasoo gaarhaan qofka dee markaa wax lagu dhufanaya agga dhiig baa kasoo bixi kara ama wax lamida kasoo bixi kara alqawadna waa markaa laba qof marka wax loo kala goynayo alqisaas markaa wey laa yustaqaad laa laa yuqtas axadu min axadin qofna qof loogu goyn maayo marka waa ti xuduuduna waa wixii xad cayiman leh tusaale xaddu الzina xad الsariqa xad shaarib الkhamr wahaakada qisaastina matala waxa weeyaan qof baa qof nabar gaadhsiiyey far buu ka gooyey ilig buu ka jabiyey hadduu idhahdo iiga gooyo aniga iligii jabiya isaga tiisaa la raacaya hadduu idhahdo farta intii uu ii gooyey lagu gooyo min أجli dalika katabna عlى bani isrاaيil anahu man qatla nafsa bغayri nafsi aw fasaadi fi lardi fakaanama qatla الnaasa jamiiعا waxaan doonaya aayaddii ahayd ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bاlcayni wاlanfa bاlanfi wاlأduna bاlأduni wالsina wاljuruuxa qisaas shuruuxdu markaa waa dhaawacyadii matala qof waa qof halkaa midi kaga dhuftay bowdada haddii la og yahay intii in leg in la gaadhsiin karayo oo xayf inkastoo xuduudda kitaab alxuduud ay noogu iman doonto haddana waa lagu dhufanaya isaga laftiisa haduu igu dhufta marka taana lagu sameyn maayo wey oo labadii qof lagu kala goyn maayo xadkii ilaahayna lagu dhex oogi maayo hadduu matalan qof tuugi markaa soo cararo oo uu halkan masaajka soo galo xadkii lagu oogi maayo lakin waxaa leeyay dibadda ha loo saaro oo meel dibadda ha loola baxo qaala rasuulu lahi salى اlahu alيه waslm la tuqaamu loogi maayo alxuduudu fi masaajidi walaa yustaqaadu minha fiiha lagu kala goosanna maayo rawa axmed oo laba qof loogu kala goyn maayo yaro oo qisaastii lagu filmayo waa abu daawuud bisanadin daciif oo dee dilkiina uu ka mid yahy markaa dhammaan axaadiista aynu soo aragnay waxay tilmaamaysaa masaajidadu halkay taagan yihiin iyo mowduuca adduunyada ku saabsan o dhan in laga fogeynayo wa can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi usiiba waa la dhaawacay sacdun sacad بن mucaad yowma alkhandaqi maalintii khandaq oo fadaraba calayhi ay banaa lahu wuxuu u dhisay rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalam khaymatan taandho fi lmasjid masaajid dhexdiisa uga dhisay muxuu uga dhisay taandhada liyacuudahu si uga soo booqdo min qariibin meel dhow maadaama uu sacad soo booqanayo rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam uu ku dhow yahay masaajidka saacadna markaa dee xaafad kale u deganaa marka hore si uu markuu doonayo rasuulku inuu soo boqdo meel dhowga soo boqdo mutafaqun caleyh xadiiskana wuxuu tilmaamayaa jawaasu nasbi اlkhaymati fi اlmasjidi lilmariid in taandho qofka looga dhisi karo masaajka dhexdiisa qofkii xanuunsanayay oo halkaa lagu kalkaalinayo ama lagu xanaaneynayo wa in kaana jariixan haba ahaado mid dhaawacane haba ahaado mid dhaawacan haba ahaadee oo xataa dhiig ka soo dareerayo waayo markii dambe sacad masaajka dhexdiisiibuu markaa ku dhintay oo dhaawacii uu soo fakaday dabadeedna markaa dhiig badan uu ka soo dareeray tacnadii ku jira sacad binu mucaad waa saxaabi ka mid a ah saxaabadii ahaan waa sayidu alaws qumuu ilaa sayidikum waa kii nebigu ku laha alayh isalaatu wasalaam waa saxaabigii kale xukumay reer banu qurayda xukumay o yihi in la laayo wixii qaangaada dumarkii carruurtana la adoonso ee nebigu yihi alayh isalatu salaam xukunkii ilaahee toddobada samo ka sarreeyey baad kusoo xukuntay ead ku xukuntay markaa khandaq waa sana alkhaamisa min alhijra bay culimadu badaya waa yowm alaxzaabe eh. khandaq waa godkii weynaa la qodee sanadkaasuu dhaawacmayo dhaawac baa soo gaadhay ugxul waa xidid halbowlo ah oo ku yaalla gacanta dabeetna dhaawacii ayaa markii dambe sii weynaado ilaahay baa buu shahaadada weydiisay isagu waa saxaabigu yihi rasuulku alayه الsalatu salaam carshiga raxmaanka u gariiray iyadoo sida ay tahay haddana nebigu wuxu uhi alayه الsalatu slam damat اlqabri qabriga oo qofku kusoo dhega hadday cidi ka badbaadayso sacad binu mucaad baa ka badbaadi laha carshiga raxmaanku farxad awgeed buu u gariirayay waa makhluuq makhluuq u farxay karaamada uu leeya ilaahay subxana watacala karaamiy awgeed haddana damat lqabri markaa damat lqabri culimadu isku khilaafeen waxay sheegeen inta in badan waxay leeyihin waa qofka aad matalan in badan kala raagtay inaad aadka ugu faraxsan tahay oo kale maxaad samaysaa de waad isku soo dhegdhegtaan soo marka damatulqabriga uu qofka see xataa qofka wanaagsani maraya qofkii wanaagsanaana waxa ma yeelayo kii kalena dee waa dhibaato sacad bin mucaad dhowr iyo soddon jir buu ahaa toddobiyo soddon buu ahaa markii uu geeriyooday ilaa shan sanuun baanu islaam haaye la soco shan sano lix sano hadday gu barato toddobaba gaadhsiiy intaanu rasuulku yiman alayh isalatu salaam dee haddana wakaa carshiga raxmaanku u gilgishay ee ansaarta hogaaminayey ee rasuulku talada u weydiinayay ee dee ragga ragga ah markaa dee horta inkastoo ninka nebi maxamed arkay cajiib uu yahay ee islaamay ee nebi maxamed indhaha saaray inaga fursad badan yahi haddana dee dhalinyartu waa inay tirada ku darsadaan ya raggan saxaabadda lagaaga sheekeynaya rag badan dee dhalinyaray ahaayeen raggii diinta ku gargaaray da-yar bay ahaayeen nebi maxamed cid ka weyneed miyaad garanaysaa saxaabada ah odhan mayno ma jira lakin waa naadir hadduu jirana soo rasuulku afartan mu ahay markii lasoo diray abubakar baa ugu soo dhowaa cumar dhowr iyo toban sano ka yaraa rasuulka alay slatu slaam calina hadalkiisa badah soddon iyo wax ka ku dhow buu ka yaraa rasuulka alay slatu slaam ragga kalena way saasumay wada ahayn marka dee da way uga firfircoontahay diinta dadka kale laakiin dee ninkaa dhalinyarta ah ee ku barbaaray diinta hadhow hadduu sidaa ku weynaada ka wanaagsan buu noqonaya hadduuse qofku marka hore yaraantaanu diinta kusoo barbaarino xagga sare uu kaga kaga yimaado dee kollayba ninkii kusoo barbaaray uma dhowaanaya xaggii cilmigii iyo xagga deganaansha waxaa laga yaaba isagoo nin weyne inuu qof fudud noqdo laakiin barbaarkani wax sahlan maaha marka ani walba waxaad qorshaha ku darsataa dee raggaasi waa raggii diinta u gargaara kor u qaadee haye adigu maxaad adigoo ilaahayna wejigiisa ku doonaya maxaad diintan u qabanaysa markaad imika diinta baranaysa ad halkaa fadhido diintii waxbaad u qabanaysaa la soco ya ha in takunuu siqaara qowmin casa an takunuu kibaara qowmin haddaad maanta ragga u yaryar tihiin berri baad u waaweynaan doontaa mid selafka odhan jira haddaad maanta nin yar tahay adigoo reerka u weyn ubaad arki doonta la odhan doono sheekh bal masaladaa nooga waran lagu odhan doono <laughs> ya way iskana ilaali waktigan aada barbaartay waa wakti hawadu circirayso ya see ku circiraysa macna xaggan mid ba kule waa niyo ictisaam baana la idhahdaayo halkanay ka dhowda kale midna wuxuu kuleeyahy waar waxa wey ahlu sunna waxa weeyaan culimada wa marka waa kuwa suufiyada ah mid wuxuu kuleeyay jihaadki fi sabiil lah bal gaaladan ya midna wuxuu ku leeyahy warnayow khamiis gaaban baad xidhan tahay ee caalamka lala jaan qaadaya kaale diinta ilaahay qalbiga ku hayso addi ya ataqwa hahawna sowka nebigoy iimaanku waa qalbiga gadh iyo waxaad ka sheekeynaysaa un surwaal la gaabiyo iyo ya midna dee wax kaloo odhanaya midba la dhinac buu soo wareegaya <laughs> marka laakiin waxaasoo dhami waa weerarka nafta loo baahaya lala jihaado almujaahidu man jahada nafsahu fi daacat weliba waxaa la dhaha bidca iska ilaali weliba waxa la dhaha bidcada soo arki maysid ee iminka aada u aawan ilan kolba wax meel bay maraysaaye iska ilaaliyo waayo qofkii oo dee diin looga dhigay mayn wax qaldan oo aan isagu isdareensanayn marka culimadu idin leeyihiin manhajka selafka raaca oo ku dheganaada dee lacag ma kaama doonaya dantaadu ka shaqeynaya ya lakiin mid baa ku odhan doonaa wax allo waxay ku burinayaan oo adilo ma jirto aan ka ahayn in ay kugu diraan un culimadii iyo wax lamida ah ay kugu diraan qaar badan way daandaameen oo kuwii culimada laga kari waaye ka mida eh. daandaanka laftiisa waxaa ka mid a ah in caqiidadaada fasaado ya way cidda degeysanaysaana iska hubsada weliba gaar ahaan dee dadkaa dibaddaynagaga maqan culimada lagu kalsoonyahy baa la dhegeystaa ila waa diine qofkan wax kuu dhigaya dee saameyn buu kugu yeelanaya ee aad dhegeysanaysa ka kule ka waran maaturidiyada ashaacirada ahlulxadiisku intaasa ahlu sunnaha intoodaba caqiidadooda waa sax waa madaahibtaa fiqiga oo kale hebel dood oo kale dhaayo oo laga yaabo ragga qaarkood inay dhegeystaan ka ashcarigima wuxuu ku leeyahy nala mid baa tahy maya marka bidcaduna wuxu yihi shekhu islam tamiya taakay ku bilaabantaa marka hore taako marka dambna baac bay noqotaa way sii durugtaa maalinba meelba qofku sii istaagaya sii istaagaya sii istaagaya buunbuunintana ha ku dagmin sheekh callaama kada sidaas ya awliyada ya saas waxaasoo dhan buunbuuninta waa lagu yaqaanaa in inay sameeyaan usiiba sacdu yowma alkhandaqi usiiba sacdun sacad baa dhaawac soo gaadhay yowma alkhandaq maalintii khandaq axzaab iyo khandaq labadaba uu leeyahay dagaalkaasi magacaas oo khandaqna waa godkii weynaa la qoday xisaabna waa dadkii soo urursaday markaa ayaa lagu magac daray fadaraba calayhi rasuulu llahi sal ly slm khaymatan daraba waa ficil aada u macno badan oo kolba siyaaqa hadalka ku jira aad ku garanaysa daraba bimacnaa jacala way noqdaa daraba oo garaacitaankii macruufka aya daraba oo saafara ah idaa darabtum fi lard daraba calayhi ay banaa lahu rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslm khaymata fi lmasjid liyacuudahu waa laamkii tacliilka muxuu saa u yeelay liyacuudahu isagoo soo munqarib marka waxa kaloo laga qadanaya rasulka alay slat slam saxaabadiisa siduu tixgeli jiray ee uu jeclaa inuu soo booqdo oo qofka mariidka in la soo boqdana fadli weyn bay leeday almihi waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay masaajidka in laga dhigi karo marka loo baahdo meel qeyb ka mida in laga dhigi karo meel xataa dadka dhaawaca la dhigo oo lagu daweeyo wa canhaa caaisha waxa laga wariyay qaalat waxay tihi ra-aytu waan arkay rasuula اllahi salى allahu alay slm rasuulka alla yasturunii asturaaya wa ana anigoo anduru eegaya ila alxabashati xabashadii oo yalcabuna fi lmasjidi masaajidka ku ciyaaraya alxadiid xadiiska siywad mutafaq caleyh xadiiskana markaa daliil wuxuu yahay caaisha waxay tihi maalin ciida ayaa ay ku ciyaarayeen alxabasha masaajika dhexdiisa xiraab bay isticmaalayeen xiraabka waa maxay waa eebadii waa warankii gaabnaa ee tuuri aadka u tuuri jireen aadkana u yaqaaneen iyagu dabeedna rasuulku calayh slat slam caaisha maadaama aanay qof weynna ahayn oo ina yaraya maalin ciidan ay tahay ayaa wuxuu ku yihi ma waxaad doonaysaa inaad eegto ambaba anigaa ku idhi bay tiri labada xadiiska markaa ku kuso wareysa anaa ku ihi miyaan eegaa rasuul allahu mise waay mise wuxuu yihi ma waxaad doonaysaa inaad eegto dabeedna markaa rasuulku wuu asturay bimacnaa xagga dambey ka istaagtay oo jirhkeeda wuu wuu qarsoonaa ee de wejigeedu baa muuqday markaa nimankaa ciyaaraya daawanaysa xadiisku qodobka koowaad uu tilmaamaya baabkan ku saabsan waxa weeye inay bannaan tahay marka loo baahdo masaajidka in matalan lagu tababaran karo tababar dee aan masaajkii waxbay helin sida kuwa qoladaa ku ciyaaray o kale ya oo jihaadkii loogu diyaar garoobaya taasina aanay markaa dee xaalad cayiman mar hadday tahay aanay masaajkii waxba yeelin waliba markay rasuulka arkeen si aanay u joogsanin amba way joogsadeen oo rasuulku wuxuu ku uhi duunakum ya bani arfida duunakum ya bani iska wata bay ka dhigantay marka macneedu hawshiina iska wata waxaa kaloo laga qaadanayaa inay bannaan tahay gabadhu qof cayimaba marka aan eegay lakin dad badan eegeyso oo dee arrintaa ay danta ku jirto kale ah inay bannaan tahay inay eegto ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu alay slm rasuulkaan arko yasturunii asturaya ayaan arkayey wa ana anduru anigoo eegayay ila alxabashati yalcabuuna fi lmasjid qolada xabashida masaajka ku ciyaaraysa wa canhaa caisha waxa laga wariyay ana walidatan ay amatan addoon sawdaa madow kaana lahaa waxay lahayd khibaaun ay khaymatun taandhay lahayd fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fa kaanad waxay ta'tii nimidii timaada oo fataxaddathu sheekaysa cindii agteed alxadiis mutafaq caleyh xadiiskan isna wuxuu daliilu yahay in masaajidka la seexan karo amba taandho qof gaara looga dhisi karo markay maslaxa keento culimadu waxay asalku waa inaan masaajida la seexanin annahu fi lmasjid laakiin sida cabdillahi bn cumar uu sheegay ba iyagoo dhalinyaraha masaajidka ay seexan jireen markay doobo ka ahaayeen oo dee may haysan meel kale ay seexdaan marka qofkii aan meel kale haysanin masaajidku wuu seexan karaa way u banaantay dumarkii waa kamid oo iyaguna marka fitnadiina laga aami yahay meel kale ay tagaana aanay jirin iyaguna inay meel yaro gaara taandhadaasi de wax iyaga si gaara u asturaysa raggiiba rasuulku ugumuu samayn iyagoo laga yaaba masaajka inay seexanayeen taandhadu markaa ta weyn dee wax laga yaba inay meel yaro gaara oo gaar u ahayd waliida sawda marka xadiisku intan uu kasii dheeraayo caisha waxay tidhi intay gabadhaas sii timaaday ii sheekayn jirtay agteedii ka sheekayn jirtay oo dee caisha iman jirtay dabeedna markas ay ag fadhiisato waxay odhan jirtoon wa yowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina alaa inahu min baldati اlkufri anjani gabay bay tirin jirto oo waxay odhan jirtoon wa yowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina maalintii wishaaxa wishaax waa shay dumarku ay jeeni qaaran jireen ama ay xidhan jireen oo kuul iyo wax lagu tixi jiray wax kaloo la isku qurxiyo waxay tihi alaa inahu wishaaxaasi min beldat ilkufri anjani dhulkii gaaladu iga soo badbaadiyey markaa qiso cajiibay ahayd qisadii gabadhan waxay tidhi qolan la jooga bay tiro markaa way xoreeyeen dabadeedna wishaaxaasoo inan yari ay xidhnayd ayuunba al soo martay bahashan loo yaqaano maxay ahaydeen dhufatada xudaya aw xudayaatu dabeedna way dhufatay bay ti markaa lama ogeyn de inay qaadatay anigii bay tuhmeen bay ti markaasay meel kasta ay baadheen oo cawradeeday baadheen oo gawday iga saareen bay ti aada bay garaaceen iyadoo sidii lai garaacayo ayuubay bahashii soo celisay bay ti dusha ka soo tuurtay santa kuli bay tiri waa tan wixii aad igu tuhmaysay ya ilaahay iga badbaadiyey taasi waxay keensatay markaa dhul gaalay joogtay islaamna may hayn iyadu xaaladdan iyada ah. inay inta iskaga timaado tiraahdo maxamed baan xaggiisuu kacaya dabeetana ay saa ku islaamtay islaamnimadii bay markaa garatay qiimaha iyo macnaha ballaadhan inay leedahay markaasay ku celcelinaysaa alaa wa yowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina alaa inahu min baldati اlkufri anjani markaa maxay kutusaysaa waxaad adigu islaada dhib buu kuleeyahy baa lagayaba inu dheef kuleeyahy ma laga yaaba saas ha maalin ay kuugu daran tahay ayaa laga yaabaa dantaadii inay ku jirto halkaa aad is leedahay bal hadda waxaa u doonama saas oo dantaadiba ku jirto ilahay xikmad buu ka leeyahy min tacaajibi rabbina marka alwalidana waa alama waxaa kaloo la isticmaala qofka gabadha de markaasun dhalatay Ehm, lakiin iminka culimadu waxay leeyiin waxaa looga jeedaa waa addoontaas sawdana midabkeedun bay sheegeysaa maadaama iyagu inta badan ahaayeen dad dee caraba ah, waxay waxaa laga yaba in hahda imra'atun sawda amba xabashiya amba kada waa waa sifadii ee maaha tanqiis maaha maaha he tanqiis qofkuna midabku doona ha lahaadee amba carab ha noqdo amba cadaan kale ha noqdo amba xabashi ha noqdo ama madow ha noqdee in allaha laa yanduru ilىa suwarikum wa ajsaadikum walakin yanduru ilىa quluubikum wa acmaalikum taasunbaa muhiima haddaad doonayso inaad qurux badnaato aad caddaato oo aad dayaxa afariyo tobnaadkaa la mid noqoto way dambaysa <laughs> wacanhaana walidatan sawda kaana lahaa khibaamtaan dhalhayd fi lmasjidi fakaanad waxay taatiinii midii timaado oo fataxaddathu cindii agtaydana ku sheekaysa oo dee macnaa way la sheekeysan jirto wacan anas radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasulku wuxu uhi albuzaaqu khaakhada fi lmasjidi masaajidka lagu tufaa khadiicatun gef weeyaan wa kafaaratuhaa oo macnaa khadiica waa dembi wa kafaaratuhaa dhaafideeduna waxaa lagaga dhaafayaa dafnuhaa waa aasideeda muttafaqun caleyh masaajidka in candhuuf lagu tufo ma banaana waliba candhuuftii tanna albizaaq waa khaakhada badan ee la ururiyey bay noqonaysa say culimadu yihahdeen busaad bisaadna waa loo akriyey buzaaq design way jirtaa waa ynu arkaynaa macnihin u istagaya waxa weeyaan waa qofkii aan u markaa maxaa lagaga dhaafaya inuu aasoobo markuu ciid yahay debisaaشha إida kaana الmasjidu turaaban ka masjid nabiyi salى الlahu عalيه waslm fayajibu dafnuha uu masaajidku san kale yahay waa inuu qofkii ka nadiifiyo haddii kale uu ku dembaabaya albizaaqu khaakhada iyo duufka wixii lamid ah, ah fi lmasjid lagu tufa khadiatun kafeyn wa kafaaratu dhaafideeduna dafnuha in la wa canhu waxaa laga wariyey saxaabiga hore o anasin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam laa taquumu saacatu qiyaamu dhici maayo xataa yatabaha nnaasu ay xataa yatafaakara الnaasu ilaa dadku ay iskugu faanaan fi lmasaajidi masaajid ay iskugu faanaan akhrajahu اlkhamsu waa soo saaray ila tirmidiya wa صaxaxu ibn khusayma ibn khusaymana wuu saxiixiyey xadiiska wa can ibn cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm ma umirtu layma amrin bitashyiidi qurxinta iyo dheeraynta almasaajidi masaajida la qurxiye la dheereeyo akhrajahu abu dawuud wa صaxaxu ibn xibaan وعن أنس رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم curidat calaya waxaa la ii soo bandhigay buu nebigu uhi عalيه الصلاaةu وaسلاam ujuura umatي ay ujuura أعmaali umatي ujuur أعmaal umatي ujuuri أعmaali umatي baa la ii soo bandhigay ummadayda camalkeeda ajarkoodii baa la ii soo bandhigay ay ka heleen ajarkeedii xatى الqadaatu xataa saxarka yukrijuhaa uu ka saarayo arajulu qofku min almasjid masaajka uu ka saarayo rawaahu abu dawuud wالtirmidiy wاstaqrabahu xadiiska gariib buu ku sheegay wاstaqrabahu ay jacalahu gariiba wa صaxaxahu ibn khuseyma iبn kuseymina xadiiska waa waa saxiixiyey waayo dhowrkan xadiisna waxay tilmaamayaan kow masaajidadu maadaama ay yihiin goobo lagu cibaadaysanayo adduunyadii laga fogeynayo rasuulku alيه الsلat slam u amray masaajidada in la dhiso laakiin zakhrafaة الmasaajid waa la diiday oo arrinba aan banaanayn weyi waxaana xadiiska kusii jirtay xadiiskan abdillahi bn cabaas markuu warinayay ee uu markaa yihi ma umirtu bitashyiidi اlmasaajidi latusakrifunnaha kama zakrafat اlyahuud wالnasaara bu wallaahi masaajidada waad qurxin doontaan oo waad dhaldhalaalin doontaan sida yahuud iyo nasaara u dhaldhalaaliyeen waktigiisi ma dhicin marka cbdillahi bn cabas wuu ka warramaya lakin say dadku u socdaan bu arkay xadiiska hore markaa dadku way iskugu faani doonaanoo wuxuu odhan doonaa masjiduna axsanu min masjidikum matalan aw fi dakhili اlmasjid bilqowli walficli labadu culimadu ihahdeenoo qowl ahaan bay iskugu faani doonaan waxaa doonaa masaajidka iyagaa kiina ka wanaagsan annagaa sidana ama ka qurux badan ka ayagaa ka qurux badan ka ayagaa sidana qadiyadduna quruxda maahe waa alla kacabsiga lagu sameynayo haddaad bannaan ku tukatay iyo haddaad masaajid qurux badan ku tukato iyo haddaad boorh ku tukato masaajidkii nebigu caleyh isalaatu wasalaam miyuu goglana waxaanoo laydha iyo quruxdan miyuu lahaa de haddana raggii ku tukanayay bal ka war miyaynu ka gaari karaynaa meelnaba waa maya eeg ninka dee guri dhisanaya ee isku qurqurxinaya waa gaar laakiin masaajidku isagu goob loogu talagalay la qurxiya maaha zakhrafatumasaajidna markaa waa calaamaadka qiyaamaha saacadda iyo dadku inay iskugu faanaan ciddii u horreysay waxay culimadu ihahdeen awalu man zakhrafahaa waa alwaliid bin cabdilmelik oo masaajidkii uu dimishk ka dhisay aljaamic اlumawi iyo masaajidadii kale wuu qurxiyo dhaldhalaal buu ku sameeyey culimadii waktigaa joogay kamay hadal waxa ay culimadu leeyihiin way ka baqanayeen khawfan in dee dhibaato la gaadhsiiyo waxa uu yihi cabdillahi bn cabaas inaad casaysaan iyo inaad awlaan huruud ka dhigtaan baa iman doonta marka tajyiidku waxa weeyaan waa zakrafatuha wa tasyiinuha wa rafcuha waa koruqaadid aan loo baahnayn laakiin markaa nuuradan la marinayo iyo rinjigan kala duwan iyo baa ku jira berigaasi hore iminka laakiin waxaa laga yaabaa dee nuurada iyo dhaldhalaalinta cadayntan inaanay inaanay sakrafo noqonina sakrafadii ay noqoto oo inagana aragna imika si usii wadeen waxyaalahan yare guryaha lagu sameeyey jebiska idhahdaane dhaldhalaalka yarna la marmariyo waxaan niyadda habka ay marinayaan ee masaajidii ku sameynaya bal masaajidka halkaa waxaa lagaga sameeyey muxuu soo kordhinaya wakaasi horta wuxuu soo kordhinay ma garanaysaan waa lagu sameeyo masaajido dhan bay ku sameeyeen qaarkood mixraabkii iyo dhulkaasi aada u qurxiyeen markaa waxay kutusaysaa dadku uma jeedaan xagga cibaadada iyo wanaajinteeda laakiin joofkan sare amba dushan sarey dadku ku mashquuleen masaajidadu waxaa kale noqdeen meelo lagu waxa weeyaan lagu faantamo oo hebel iyo reer hebel iyo hebel iyo saasaa bay noqonaysaa ama kooxuhu selafku masaajidba masaajidku ka qadiimsan yahay bay ku tukan jireen masaajid cusub haddii la dhiso iyagu maxay ku tukan jireen hadda iyagoon odhan jirin kaa cusubi lagu tukadaa waa xaaraan kee bay ku tukan jireen kii qadiimkaa ah waayo xagga ikhlaas kuu dhowya ba or jir ya mashu lcatiiq waxaa laga yaaba dad badan inu hahdaan xaramka waa la qurxiyey oo xaramka cidda qurxisay ma daliilba waagan xadiiskii nabigaa meesha yaalay alayh الsalaatu wasalaam eeg masaajidka in la nadiifiyo inagana axaadiis xataa saxarka yar bu rasuulka sheegay alqada waa saxarka waxa weya ka yare sharaabka ku dhacayo ishaka ku dhacaya bay culimadu ku fasireen saxarka yar hadda soo qaadayso marka macnahed waxay ka dhigantay qofka masaajidka intaa in leeg ka qaada wax aada u yaro xashiisha qofka masaajidka ka qaadaya laytuso markii camalkii laytusay ummadayda laytusay waxay ajar ku heleen waxaa ka mid ahaa nin saxar yaroo sharaabka ku dhaca beesha ku dhacay in leeg ka qaaday masaajidku dibadda uga saaray xabad yaroo ciida haddaad masaajidka ka qaado ajarkeeda helayso ad ilaahay hortii ugu dhawaato adiguna waa laga inad waraaqaha iyo kaga tagto soo maha waad wanaagsantiin oo dadaalaysaan elka waa faraskuusha waxaa loogu dhuftaya Ah. lakin <laughs> sii kordhi nadaafadda masaajidku waa muhiim waa daruuri hsoran un cidun baa cadhaysa oo aduu ba ajar ilahay kaga doon intaad ka qaadan karto ka qaadi karto waa camal aada u khayr badan haddaad ciid badan ka xaadhana ka waran haddaad maydhabal ka waran haddaad ruufar mariso ka waran od intaasoo ciida qaado lan ajar intaan leeg ahayn marka in iyo waxaasoo dhan lasoo hagaajiyo baa halkaan aynu ka qaadanaynaa aakhiru zamaanka markaa dadka masaajida in iskugu faani doonaan waa calaamaat saaca qurbi saaca waa calaamaadka yaryare qiyaamu inuu soo dhowaaday cabdillahi ibnu cabaasna waabuu ku dhaartay xadiiska wuxuu yihi waad qurxin doontaan sida yahuud iyo nasaara u qurxiyeen oo kiniisadahan iyagaa dhaldhalaalin jiray iyagaa ku samayn jiray ya tii dabeetana lagaga dayday shayguna markuu iska soo batay ee lagu sameeyo lagu celceliyo lagu celceliyo muxuu noqonayaa shay la yskala qabsado oo dee shaygii xaq ahaabaaba gariib noqonaya laa taquumu saacatu qiyama dhici maayo xataa yatabaha naasu ilaa dadku ay iskugu faanaan fi lmasaajidi ay yatafaakaruuna biziinatiha kada akraja lkhamsa marka way iskugu faanayaan amba ficil ahaan bay iskugu faanayaanoo qofkii ma hadlaya laakiin wuxuu odhanaya masaajidkaa kale ha ka qurux badnaado wuu qurxinaya waa faankii amba afkaabay iskaga faanayaan saasaan culimadina wqad xasna ma akbara bihi salى اllahu alay slm xayثu yatabaha اlmuluku wاlkhulafaءu fi binaءi اlmasajidi wataswiiqiha xatى atw fi dalika bاlcajab wla zalat hadihi اlmasaajidu qaa'imata xatى اlآn fi bilaadi الshami wamisr wabilaadi اlmaqrib wاlandalus wغayriha ilaa ay iskugu faanaan weli waqtigaa hore sheeku ka warramaya berigaa hore in hebel boqorkii hebel kan u dhisay ana mid kalaa dhisaya kana dhisaya saasay isku yidhahdeen o iskusi kusii dareen وعن بن عباس رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sلم ma umirtu layma amrin bتashyiidi ay bتadwiilihi wa تزyiinihi qurxinta almasaajid masaajid la qurxiyo shaada waxaa la shaada ba yidhah binaahu yushayiduhu washayadahu yushayiduhu طawalahu warafacahu fii buruujin mushayada qur-aanka ku jirta wey marka in dhismihii kor loo qaado waa dhis waa koru qaadid quruxa baa looga jeedaa laakiin ee koru qaadidii dhismaha dee masaajidka u baahnaa maha iyo dabaqyadii maha dadka roobka iyo dhaxanta un kaga ilaali buu yihi cumar ibn khadaab markuu la hadlayey oo dadka dhaxanta iyo roobka un kaga ilaaliya oo qurux kale iyo waxaa ku daale ma umirtu bitashyiid اmasaajid akrajahu abu dawud wa saxix ibn xibaan وعن aنس رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sلم curidat calaya waxaa lai soo bandhigay ujuur umatii marka acmaal baa lasoo qadaraya bay culimada qaar badan yidhahdeen ay ujuuru acmaali ummatii ummadayda ajarkii camalkooda ay ka heleen xatى الqada xataa saxarka yar ee yukhriju rajul qofku uu ka saarayo min اmasjidi masaajka uu ka saarayo وعن أbي qتاadة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إdا dkل أxadكم المسجد falaa yجlis yuu fadhiisanin xatىa yuصلya رagcatayn ilaa laba ragcadood uu tukado midkiin yuu fadhiisanin marka taxiyat الmasjidna sida culimmadu ay in badan yidhaahdeen waa waajib xadiiskana dee wax lagaga saari lama hayo bale isagoo rasuulku mimberka ku taagan bui asalayta ya fulan suu uhi qaala laa qaala qum fasali ragcatayn kaco laba ragcadood tuko marka masaajka markaad soo gasho tuko ha fadhiisan ilaa aada ragcatayn tukato labada ragcadoodna haddaad doonto waxaad ku jamcin kartaa intaad soo weysaysato labadii weysada kow iyo salaatu duxadii iyo taxiiyatulmasjidkii intaaba casharkii waad ku jamcin kartaa waad ku wada heli kartaa wallahu aclam waxmilatuku sana